nabigu wuxuu ku yidhi sal اllahu alayh wasalam idhab faxuja maca imra'atik orodoo tag oo ooridaada la soo xaji marka xajkii oo arkaanta islaamka ka mida ah, haddii la yidhi waxa weeye waa in eh, ninkeedii uu la socdaa ama maxram waa inuu la socdaa markay u safrayso bal maxaad mooday waxaan asal ahaanba waajib ahayn shay aan asal ahaanba waajib ahaynna maxaad mooday xadinooyinkan iyo waxyaalahan dadka qaar ka samaynayaanna ee uu sheikhu yaro tilmaamay xadradu waxay tahay waxaan markaa shareecada ku bannaanayn wy waayo rasuul lahi moxamed sal allahu alay wasalam ma xadrayn asaxaabtiisina ma xadrayn taabiciintii may xadrayn a'immadiiyo imaamyaalkii shaafici imaam axmed maalik wagayruhum min ala'ima ruuxa tireeyey kama mid aha ama xadiidka la sheegaayo ay dadka qaarkood yidhaahdaan nabiga sala allahu alayh wasalam ayaa agtiisa nin acraabi markaysagaa uu laba baydood gabaya uu ka yidhi qad lasacat xayat lhawaa kabidii falaa tabiba laha walaa raaqi fatawaajada rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam xataa saqatat cimamathu waa kadib waa been abuur rasuulka sal allahu alayh wasalam lagu been abuuranaayo waa mawduuc ahlu cilmiguna waa caddeeyeen xadiiskaasi inuu mawduuc yahay shaikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi waa mawduuc biitifaaqi ahli lmacrifati bixadiisi nabiy sal allahu alayh wasalam xadiiska nebiga cidda taqaano oo dhan baa isku waafaqsan inuu mawduuc yahay ibnu xajar alhaytami faqiihii shaaficiyo kitaabkiisa lahaa ka furica can muxaramaati اlahwi wاsamac risaalada la yidhaahdo waxa uu ibnu xajar alhaytami ku sheegay ibnu aahir ninkii la odhan jiray inuu markaysaga wadciyey oo been abuurtay ahlu qaarkoodna waa ka soo naqliyey faqiihi shaaficiya saa sheegay marka waxa weeye magacawda dadka qaar dikri ay ku magacaabeen tasmiyadaas waxba kama bedelayso imaam shaafici waa ki yidhi raxmat ullaahi calayh baqdaad baan ka baxay iyadoo wax takbiir la yidhaahdo oo dadka zanaadiqada la yidhaahdo ee shareecada markaysaga ka baxay ee ka gaaloobay ay soo darisiiyeen yaday markaa la yimaadeen ataqdiirkaa uu sheegaya imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi una tilmaamayo zanaadiqa inay la timi doonaysa diinta inay fasahaadiso waxay ahlucilmigu ku fasireen in looga jeedo xadrada kitaabka qurtubi tafsiirkiisa aayaadka suuratu taaha markuu fasiraayo waxa uu soo aroorinayaa abu cabdillaahi alqurطubi aljaamic fi axkaami اlqur'an wuxuu ku soo aroorinayaa hadal abu bakr aطurطuushi uu ka soo raray oo culammadii maalikiye ka mid a abu bakr aطurطuushina waxa uu dhintay شhan boqol iyo labaatan markii hijriyadu ahayd waxa abu bakr aطurطuushi tilmaamaya waxa ay tilmaamayaan ee ay samaynayaan suufiyada qaarkood oo inta qasiido ay akhriyaan dabeedna ay surxayaan inay waxa weeye tahay yani wax baaila ah oo aan shareecada ku sugnayn oo aan diinta islaamku aynay qabin oo imaamiyaalka afarta iyo a'immada kale muslimiinta dhammaantood ay u arkayaan shay xaaraan inay tahay abu bakr aطurطushi buu ka soo rarayaa qurطubi baana tafsiirkiisa ku sheegaya qurطubina waxa uu ka mid yahay waa culammadii qarnigii toddobaad imaam nawowiya bay isku wakti ahaayeen wakadalika xaashiyaة اljamal alfutuuxaat اllaahiya xaashiyada jamalka la yidhaahdo inay soomaalidu jumalka u yaqaaniin magacu sax ahaan waxa wey waa jamaal xashiyada alfutuuxaat illaahiya la yidhahdo ee jalaalaynka saaran isaguna qisada saamiri markuu ka hadlaayo hadalkaasu isaguna soo naqlinaya oo qurtubi ka sii raraayo oo qurtubi ka sii raraayo waxaanu tilmaamayaa meesha ugu horreeye laga keenay inay tahay muuse saamiri in laga soo qaatay oo markii waxa weeye waxyaalihii markaa yani siinada ahaa ee quruxda ahaa ee ree qibdiinta ay ka soo qaateen reer banu israa'iil markuu dabkii ku riday oo dabeedna wax suurad dibiilihii u soo baxay oo dabeedna tii markaysaga ay caabudayeen markaa inay isu raxeen oo ay markaysaga waxa sameeyeen xadrada iyo isruxa asalkuu ka soo jeedaa inay halkaa tahay ilaa dalik waxaad kale ku dartaa waxyaalaha badan ee markaysagaa la odhanayaana waa waxaan shareecada ku sugnayn saa hadday tahay istiqaasada iyo gargaar weydiisadka markaysaga amwaadda la baryaayo ama dad awliye laga qabo la gargaar weydiisanaayo ammaantooda lagu talax tegaayo iyaga madad la weydiisanaayo hadday tahay waxa weeye yacni lafdiga markaysaga allah oo mujarad ah oo aan wax kale lagu darin inay ku wardinayaan allah allah allah qaarkoodna ay jiidaanba allah allah yani kullu dalika waxa weeye marka ma aha yani dikri sharciga ma aha oo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam lagala kulmay waa bidca adkaarta shareecada ku sugan ee nebi moxamed sala allahu alayh wasalam lagala kulmayna dhammaantood waa jumal mufiida waa jumlooyin wax faa'iidaynaaya laakiin isim mujarad ah calam keliya in lagu celceliyo yadaan waxba lagu darayn yani dikri ma aha xus ilaahay la xusaayo ma aha ajar iyo khayrna lagama helaayo waxaa la mida ah dadka qaarkood salaadda markay ka baxaan inay odhanayaan ya laiif ya laiif ya laiif ya laiif oo ilaa boqol goor ay wadayaan yani sharecaday marka garantahay ammaan ilaahay la ammaanayo ma aha baryo la baryaayona ma aha baryo la baryaayona maaha nebi maxamedna sal allahu alayh wasalam ma samayn nebi maxamedna sal allahu alayh wasalam ma samayn waxaana adiladu inoo sheegaysaa wax kastoo shareecada lagu soo darisiiya inay bidca waxyaalaha lagu dalqalaayo xabaalaha marka la tago laleeyahy waa la ziyaaranayaa yani waxa wey ziyaara sharciya maaha waa bail waa inagii hore usoo sheegay waxa ay qaarkood soo gelayaan wamaa uhilla ligayr illaahi bih waa wax ilaahay cidaan ahayn loo gowracaayo marka waxay noqonayaan bakti waana xaaraan mana ahana sadaqadii maydka loo sadaqadaysan jiray noocaas maaha waayo qaabka loogu sadaqadaystaa saa maha waqad sabaqat adilaة الtaxdiiri min albidaci faraajichu waxaa soo hormartay daliilada ka digista bidcooyinka laga digaayo daliilkeedu ama adiladeedu waa soo hormartay waxyaalaha u daliilka ahy faraajichu u noqo wa hadihi min albidac tani waxay ka mid tahay bidcooyinka likawnihim ahaanshahooda yihiin khasuu qaar gaar yeelay zamaanan wakti oo xilli bay ku gaar yeeleen markaasay leeyihin waa jimcihii au barqadneen ziyaaradii wakti bay u xadideen taxdiidka waktiga loo xadidaayo daliilka sheegaya muxuu yahay wax daliila ma leh wa makaanan meella waa gaar yeeleen ziyaaro caamaa layna amray hebel si gaara u siyaarta laynama odhan markaasaa xabaalihii u dhowaa intay dhaafaan bay markaysagaa qaar masaafaad u jiroo ka fog ayay markaysaga yani u siyaaro doonanayaan sida waxaa weeye marka awbarhadle sida waxaa weeye markaa jaylaani oo baqdaad ay ku siyaartaan dadka qaarkood markay xajiyaan waagii hore intii ay socsocodku sahlanaa waxay samayn jireen xajka markay saa uga faaruqaan ee ay madiinana markay saa maraan ayay dabeed halkaa haddana ka koloyeysan jireen ilaa baqdaad bay isku shugi jireen waxay uga jeedaan yani waxa weeye xabaashii markaysaga cabdulqaadir jaylaani soo siyaaro masaafaad awiila sida marka uways alqaadiri sheekh nuur xuseen iyo qaar kaloo la mid ah. takhsiiska haddaba qaar la gaar yeelayo ila fazuuru lqubuura rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam xabaalaha siyaarteey xabaalaha qaarkood in la gaar yeelo oo la yahay iyaga si gaaraha loo siyaarto si gaara ah loo booriyo siyaarada la siyaaranayo waxay u baahan tahay daliil marka makaan bay gaar yeeleen waktina waa gaar yeelen maxaana la ogsoon yahay wixii adiladu markaa si caama ay u amarto ama si ilaaqa cumuumkiisa iyo ilaaqiisa in loo daayo waatuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam laa takhusuu laa takhusuu laylaة اljumucati biqiyaami min bayni اlayaali walaa ywmaha bisiyaami min bayni اlayaami ila an yakuna fii sawmin yasuumuhu axadukum xadiiska muslim صaxiixa ku soo wariyey waxa uu rasuulku yihi sal اllahu alيyه wasalam ha ku gaari yeelina habeenka jimcaha qiyaamuleyla u kacdaan oo salaad sunnaa aad tukataan ha ku gaar yeelinoo habeenada kale ha kaga gaar yeelina maalinta jimcahana soon ha kaga gaar yeelina maalmaha kale inuu soonkaasi ku dhex jiro un mooyaane soon midkiin soomi jiray bimacnaa ay u waafaqdo maalin uu soomi jiray iyo wax lamid ama maalmo uu soomi jiray ay ku dhex jirto ruuxa markaa is yidhaahda habeenka jimcaha cibaadayso oo qiyaamuleyl la kaalay ama maalinteeda soom maxaa ku kalifaaya waxaa ku kalifaya ama u sababaaya waxaa u sababaya waxay tahay waa inuu maqlay maalinta jimcuhu inay maalmaha kale ka fadli badan tahay oo maalmaha usbuuca ama wiigga inay jumcadu ugu fadli badan tahay khayru yawmin alacat fiihi shamsu yawmu jumuca marka maadaama maalmaha wiigga ay tahay maalinta ugu mudan ayaa laga yaabaa dadka qaarkood inay is yidhaahdaan haddaba cibaadaad badan oo maalmaha kale aad kaga gaari yeelayso la kaalay marka xadiidkan muxuu inagu baraarujinayaa xadiidkan wuxuu inagu baraarujinayaa wixii aan daliil ku gaar yeelin walow jucu haba fadli batee daliil ku gaar yeelaayo waxaan la haynin waa inaan lagu gaar yeelin jimcihii oo maalmaha kale ka fadli badan haddii waxa weeye qofku iskii cibaado markaa mutlaqa ah oo sii daysan inuu ku gaar yeelaa ayna mashruuc u ahayn isagaan daliil u ahayn gaaryeelistaas waxaa laga qaadanayaa xilli kale cibaado uu iskaga gaar yeeli karaa biduuni daliil in loogu gaar yeelo isagaan u haysanin inayna jirin taasaa laga qaadanaya jumcadii haddaba waxaa la hayaa adiladu inay sheegayso salliga rasuulka sal allahu alayh wasalam lagu sallinaayo habeenka jumcada iyo maalinta jimcadaba waa lagu gaar yeeli karaa waayo xadiis baa loo hayaa laakiin qiyaamuleyl habeenkii salaad loo kaco salaad sunno ah loo kaco sakda dhexe ama sunno ka badan sunnayaasha habeenada kale la tukado in la tukado habeenka jimce ama soom in lagu gaar yeelo maalinta jimce inaynay mashruuc ahayn wakadalika dikri kalena waa looga qiyaas qaadanayaa inaan lagu gaar yeeli karin oo aan daliil ku gaar yeelin jumcadiioo sidaa u fadli badan haddii in lagu gaar yeelaa aynay bannaanayn cibaado aanu daliil ku gaar yeelin xilli kale inaan lagu gaar yeelin waxaan daliil ku gaar yeelinna waa cala sabiili alawlaa walaxraa waa sida mudnaanshaha badan wa haadihi min ashyaadani waxay ka mid tahay bidcooyinka likownihim ahaanshahooda ay yihiin khasuu qaar gaar yeelay zamaanan wakti iyo wa makaanan meel iyo wa qabran xabaal bay gaar yeeleen xabaalaha booqdaa la markaas xabaasha hebel hala booqdo xillina markaasay u gaar yeeleen war meeshan iyo xabaashan iyo xilligan maxaad ku gaar yeeshay ma daliil baad u haysaa jawaabtu waa maya marka maxay noqonaysaa bidca idaafiya asalka xabaalaha in la booqdaa mashruuc ha ahaatee laakiin taxdiidkan iyo takhsiiskani wuxuu noqonayaa gaaryeelistan xilli iyo meel iyo xabaal la gaar yeelay wuxuu noqonayaa yani bidca idaafiya ayuu noqonaya biduuni daliilin sharciyi daliil sharciya la'aanteed daliil sharciya la'aantii ayay gaar yeeleen intaasoo keliyana maaha waxaa lagu haystaaye waxyaalaha lagu haysto waxaa soo gelaaya xoolaha lagu dulqalaayo waxaa soo gelaaya cibaadada la dul laazimaayo lagu dul cibaadaysanayo lagu dul tukanayo xabaalihii waxaa soo gelaaya safarka loo safraayo waxaa soo gelaaya barakaysiga laga barakaysanaayo waxaa soo gelaaya yani munkaraadka ka dhexdhacaaya waxaa soo gelaaya ikhtilaadka iyo isku dhafanka iyo zinooyinka dadka qaarkood ay ka samaynayaan waxaa soo gelaaya istiqaasada iyo gargaar weydiisadka waxaa soo gelaaya nadarka loo nadraayo waxaa soo gelaya tawaafka dadka qaarkood xabaalaha ku tawaafaan dadka qaar xabaalaha waaga xajiyaan barakaysiga laga barakaysanayaa soo gelaya yani waxa weeye ciid baa laga soo qaadanayaa ciiddaasaa la guntanayaa yani waxa weeye maryaa laga soo jeexanayaa waa laga barakaysanayaa yani waxa weeye waxyaalo badan baa korkooda lagu samaynaya in la dhiso in waxa weeye marya markaisagaa lagu dusha markaisagaa lagaga yani markaa lagu daleeyo oo xagga markaa yani kore lagaga hadheeyo oo maradaa la jeexjeexanaayo cadara lagu shubo oo idaacat lmaal xoolihii la luminaayo wy waayo meydku kuma intifaacayo barakada ay dadka qaar ka raadinayaanna baraka kama helayaan barakadu wuxuu ku jiraa sharciga in la raaco laakiin khilaaf sharciga la khilaafayo iyo sunadii rasuulka khilaaf la khilaafaayo wax baraka lagama helaayo waqad yandamu ilaa haada waqad yandamu ilayha waxaa markaa kaloo ku larhmaaya bacd lmunkaraat waxyaalo shareecadu diiday waxyaalo ka mid a iyo washirkiyaati iyo waxyaalaha shirkiyaadka ah waxyaalaha ka mid ah wadaajin ilaahay cid kale wax lala wadaajinaayo hadday tahay gawraca hadday tahay nadarka hadday tahay gargaar weydiisadka hadday tahay baryada wlciyaadu billaah magangalko allah buu ku sugnaadoo la magan allah baa la magan uma aclamuu intaa dabeed waxaa ogaataan wafaqanii allahu ilaahay hay waafajiyo wa iyaakum idinkana haydin waafajiya ana ziyaarata alqubuuri xabaalaha booqadka la booqanayaa tanqasimu waa qaybsantaa ilaa alaaati aqsaamin waxay u qaybsantaa saddex qaybood wahiya kamaa yali waana sida soo socota o ziyaaratu sharciya siyaaro sharci ah oo shareecada waxa weeye ku sugan ama shareecada markaysaga yani waafaqsan yani ziyaaro sharci ah oo sunno ah weeye waa ziyaaratu sharciyatu muxamadiyatu nabawiyatu sunniya laba ziyaaratu bidciya siyaaro bidco loo nisbeeyey oo yani sunnihii rasuulka sal allahu alayh wasalam khilaafsan saddex ziyaaratu shirkiya siyaaro shirki loo nisbeeyeyoo ilaahay loogu shariig yeelaayo wuxuu la gaarka ahaa cid kale lala wadaajinaayo ama lala siinaayo fa ama ziyaaratu sharciyatu ziyaarada sharcigaa miya fahiy waa tii sharacaha alislaamu islaamku sharciyeeyey bisharطayni labadii sharطina ku sharciyeeyey attaaliyayni ee soo socda waa in labadan sharطi ay leedahay kow anlaa tushadda arixaalu ilayha waa inaan rarka loo adkaysaninoo loo xidhxidhanin bimacnaa waa inaan loo safrin xabaalaha waxa loo booqanaya waa maxay waa in lagu cibro qaato waa in loo duceeyo haddaad cid gaara doonaysa inaad u ducayso ama markaa xaq gaara kugu lehna de adoo gurigaaga jooga ama masaajidda joogaba waad u ducayn kartaa ducadu shardi uma aha inaad la dultagto maxaad masaalixdaada u markaa cadilaysaa oo danahaaga uga tegaysaa oad odhanaysaa xabaashi xabaashiishii qibil baan soo booqanayaa oo intaasoo habeen ugu maqnaanaysa oo ugu dhaxaysa hadday tahay inaad waxa weeye aakhiro ku xasuusato xabaasha kuugu dhow bay kuugu xasilaysaa oad aakhiro ku xasuusan kartaa janaasooyinka la sida raac xabaalaha kuu dhow soo booqo ku soo cibro qaado raggii la sheeg jiray hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel lahaa meeshay ku jiraan markaysaga xon yacni garwaaqso oo in halkaas adna ku dambayso xasuuso arrinka ducada ku saabsanna dee ducadu waxa weeye inaad la dul tagtaa qabuulkeeda shardi uma aha adigoo waxaa weeye markaa jooga yani masaajidda adoo salaadaada tukanaya adoo salaadaada ka baxay u ducin an abi saciidin alkhudriyi abi saciid waxaa laga soo wariyey saxaabiga la yidhahdo radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh waala alih wasalam rasuulka ilaahay wuxu uhi laa tashudu rixaala ha u adkaysaninoo ha u xidhanina alrixaala markaysaa waxaan yani rarka ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid mooyaane meel kale ha u safrina oo ha u xidhxidhanina masjidii haadaa masjidkayga kaas ah waa masjid rasuul sal allahu alayh wasalam waa masaajidka madiina ee masjid rasuul ka isaga waxa wey waa u safri kartaan wlmasjid xaraami masaajidka xurmada leh waa kacbada kaana waa loo safri karaa wlmasjid alaqsaa iyo masaajidka fogaanshaha badan waa bayt saddexdaa masjid ayaa loo safri karaa laakiin meel kale oo tacabud ahaan iyo cibaadayadoo looga jeedo yani loo safri karaa ma jirto haddaan tacabud looga jeedin ay tahay waxa weeye markaa tijaaro iyo baayac mushtar qofku inuu u safraayo arrin dunyawi ah ee tacabudu ilaahay ugu dhowaanayo wuxuu u aynay ahayd cilaajkii isdaaweyn buu u safray cilmi doonashuu u safray cilmiguna waa meeshuu markaysaga ku sugan yihin buu ka doonanaya waxaa isku mida ah cilmi sharci ahaaya ama cilmi dunyawi ahaaya oo naafica makaan sharafi ay leedahay tacabud looguma safri karo saddexdaa mawdic mooyaane laa tushad rixaalu ila ila alaaai masaajida bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa siiqatu nafyi iyaduna waxay u fasirmi kartaa nafyun yuraadu bihi nahyu waa diidmo oo looga jeedo reedis looga jeedo laa tushad الrixaalu waa nafyi macnuhuna wuxuu u dhacayaa nahyi buu u dhacayaa laakiin muslim wuxuu la gaar yahay riwaayo odhanaysa laa tashudu الrixaala ila ila alaaثati masaajid waana riwaayadu inoo qoray iyaduna waa صaxiixo muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka waxa weeye xabaalaha booqadka la booqanaayo in loo safraa ma banaana xadiikaasaana laga daliishanaya laa tashudu rixaala ila ila alaaati masaajid xadiika kale lafdigiisu nafyiga yahay laa tushadu rixaalu waxay culamadu isku khilaafi jireen xoogaa dalaaladiis oo ma oo nahyi looga jeedaba mise waxa weeye waa nafyi caadiya bacd alculamaa waxay dhahan waa nafyi caadiya laakiin qowlka raajixa miisaanka badani waxay tahay inuu yahay nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada kale waa diidmo reebis looga jeedo in laynaga reebo laynoo diidaayo oo laynaga nahyaayo looga jeedo waxaana ixtimaalkaas arjaxaaya riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey ee nahyiga sariixi ku yimi laa tashudu arixaala ila ila alaasati masaajid riwaayadaa kale ayaa faslinaysa masaladan oo kala caddaynaysa labadii qowl midkood arjaxday xabaalaha safarka loo safraayo booqashada la booqanaayo haddii wax kaloo munkari aanu ka dhicin wax munkaraad iyo wax shirkiyaad iyo wax bidacoo kale haddaanu ka dhicin mashaayikhda muta'akhiriinta qaarkood waxay yidhahdeen waa bannaan tahay waa mubaax bay yidhahdeen laakiin waxay isku waafaqsan yihiin culammadu inaynay qurbo iyo sunno ahayn ajarna laga helaynin xabaal loo safray xataa kuwa le waa bannaan tahay waxay iyaga laftoodu leeyihiin ajar lagama helaayo haddaa maxaa loogu safraya ma baa looga jeedaa haddaan ajarba laga helaynin yani waxa wey waxaa loogu safraya maxay tahay marka laba qowl baa ku jira qowl odhanaaya waa mubaax in loo safro xabaalaha ziyaaradka la ziyaaranaayo iyo qowl odhanaayo mubaax ma ahe waa xaaraan yani labadaa qowl baa ku jira qowl karaaha karaahatu tanziihna waa jiraan adu saddex bay noqonayaan markaas laakiin wax marka culamadii yidhi muctabiriintae hore wax markaa yidhi waxa weeye waa sunna oo waa qurbo ajar baa laga helaya xabaal loo safray ma jiro saas aawadee cidda tidhaahda xabaalaan u safraan ajar ka helaya ijmaacii buu khilaafsan yahayba salafka iyo kayrkoodba isku waafaqeen inaan ajar laga helaynin ayuu markaa khilaafsan yahay labada qowlna waxaa raajaxsan ama saddexba haddii laga dhigo qowlka odhanaaya waa xaaraan qolyaha yidhi waa bannaan tahay waxay yidhahdeen xadiiskan waxaanu ku xambaaraynaa laa tashudu rixaala ila ilaa alaaati masaajid waxaa looga jeeda ay ilaa masjidin ila ilaa alaaati masaajid masjid baan loo safri karin saddexdaa masjid mooyaane marka wixii aan masjid ahayn ma soo gudagelin masaajiddaa laga hadlayay waxaana sii caddaynaysa bay riwaayada shahr ibnu xawshab uu soo wariyey oo ziyaadinaysa laa tashudu rixaala laa tushaddu rixaalu lafdigiis lafdiga shahru bnu xawshab wuxuu idhi laa tushadu rixaalu ilaa masjidin tubtagaa fiihi salaatu ila ila alaaati masaajid marka ziyaadada tubtagaa fiihi asalaatu waxay caddaynaysaa in laga hadlaayo masjid inaan loo safri karin saddexdaa masjid mooyaane waayo ziyaadadaasa caddaynaysa wy xaafid ibnu xajar casqalaani masaladan wuxuu sameeyey nowcan maa tasaahum oo marka uu masalada ka hadlaayay niqaashay fatxulbaariga oo kaga hadlaayey qowlka aqwaasha kala duwanee culammadu ka yidhaahdeenna uu soo raray ay wuxuu soo arooriyey ziyaadada markaa shahr ibnu xawshad oo la tafaruday ama la gaarka noqday dabeedna waxa uu yihi sanadkeedu waa xasan taasina waa ala waa zallat min caalim waayo shaar ibnu xawshab asal ahaan buu marka hore daciif yahay xadiidkiisa aan la taxsiinin xataa cinda markaysa waxaan aan mukhaalafaba yada inay dhicin isagaan mukhaalafaba samaynin ayuu xadiiskiisu daciif yahay bal waxaad ka warantaa isagoo markaysaga yani wax raggii siqaadii soo wariyeen uu la warinaayo markuu wax kala gaar noqdo ka warran laa shaka inay markaysaga tahay ziyaada munkara ah alqawaacid alxadiisiya waxay keensanaysaa inay ziyaadadaasi tahay munkar saas aawadeed yani marka zallada xafid ibnu xajar ku dhacay ayay dadka qaarkood markaysaga ku kadsoomeen oo yidhaahdeen markaysaga riwaayadan axaadiistan markaysaga riwaayo caddaynaysa ama ziyaado caddaynaysa ayaa jirta macnaha looga jeeda xadiiska marka waxaa raajixa inuu caam yahay oo macnuhu wuxuu u dhacayaa meel tacabud ahaan loogu safri karo iyo sharaf buqcadi leedahay loogu safri karaa ma jirto saddexdaa masjid mooyaane marka waxaa soo gelaaya waxaa loo safrayaa hadday tahay masjid iyo hadday tahay waxaa loo safrayaa waxa weeye masjid aan saddex masjid ahayn hadday tahay iyo hadday xabaalo la booqanayo tahay iyo hadday wax la mida tahay yani cumuumku marka inuu sidaa yahay ayaa qawi raajixa laakiinba haddii laga soo qaado la qadaro siday bacdu lmashaayikh sheeganayaan oo in xadiidka looga jeedo masjid baan loo safri karin saddexdaa masjid mooyaane markaa lafteeda mas'aladii daliil buu u yahay inaan xabaalaha ziyaaradka la ziyaaranayo loo safri karin siduu daliilka ugu yahayna waxay tahay masaajiddu waa buyuut ullah masaajiddu waa guryihii ilaahay buqcadahana waa kuwa ugu sharafta badan axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha buqcadaha waxa ugu ilahay agtiisa loogu jacayl badan yahay waa masaajidda waana guryihii ilaahay weyi marka guryihii ilaahay bogcadihii marka arlada uu ilaahay ugu jeclaana ahaaday haddaan loo safri karin saddexdaa masjid mooyaane ma buyuut lmawta baa loo sabri karaa xabalu waa maxay waa buyuut lmawta waa dad dhintay oo geeriyooday guryahoodii weeyi haddii lagugu yidhi guryihii ilaahay looma safri karo saddexdaa masjid mooyaane mid kale looma safri karo waxaan halkaa laga garanaya calaa sabiili alawlaa walaxraana inaan marka waxa weeye buyuut lmawtana inaan loo safri karin ala sabiili alawlaa walaxraan marka marlayba xadiiku dliil wuxuu u yahay in waxa weey ziyaaraة اqbur in loo safraa inayna mashruuc ahayn taas iyadaa u dliil ta kale macnahaas waa fahmkii صaxaabadu ay ka fahmeen aصxaabtii rasuulka salى الlahu عalيه wasalam waayo xadiidka imaam أحmed oo musnadkiisa ku soo wariya صaxiixahi waxa uu sheegayaa ninka qazaca la yidhaahda ayaa wuxuu yidhi waxaan u tegey ataytu bna cumar cabdullaahi bni cumar baan u tegey faqultu inii uriidu tuur waxaan ku idhi waxaan doonayaa buurta tuuru saynaa la yidhaahdo inaan tago buurtuu ilaahay nebi muuse kala hadlay inaan buurtaa tagaan rabaa markaasuu wuxuu cabdullaahi bni cumar igu yidhi buu yidhi nebigu sal allahu alayh wasalam waxaa marka aan ka maqlay laa tucmaru lmatiyu ila ila alaaثati masaajida masjid alxaraami wamasjidi hada walmasjid alaqصى fadac canka tuura walaa ta'ti waana صaxiix cabdullaahi bnu cumar xadiiskaa wuxuu ka fahmay tuuru saynaa in loo safraa inaanay bannaanayn xadiiskuna daliil u yahay tuuru saynaana wax masjidi kama dhisnayn waqtigii saxaabada cidda u safraysaana waxay ugu safraysa inay tahay buqcad sharaf badan ou ilaahay muqadas ku sheegay ou ilaahay baraka u sheegay ou ilaahay nebi muuse kala hadlay wanuudiya min jaanibi tuuri اlaymani fi lbuqcati اlmubaarakai min ashajarati an ya muusa marka buqcadii maxaa la waa mubaarako wuxuu kaloo ilahay yidhi fakhlacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwa marka sharafta buqcadu leedahay ayaa cidda u safraysa u safraysay haddana cabdullahi bn cumar xadiisku daliishaday waana ka ansaxday waxaanuu yidhi fadacanka tuura walaa ta'ti tuur iska daa tuuru saynaa buurta la yidhahdo hana tegin وkadalika abu hurayra ayaa wuxuu tegey duuru saynaa buu tegey buurtii dabeedna waa ka soo noqday saxaabi kale la kulmay markaasuu xaggaad ka timi waxaan ka imi buui duuru saynaa baan ka imi buurtaa duur la yidhaahdo markaasuu wuxuu basrat bn abi basra alhifaari wuxuu ku yidhi low adraktuka qabla an takhruja lama kharajta haddaan ku soo gaari lahaa intaanad bixin maad baxdeen waayo rasuulku sal allahu alayh wasalam dee waxa uu yidhi laa tushad rixaalu ila ila alaaai masaajida marka xadiidka u daliila duuru sayna inaan loo safri karin mubasrat ibnu abi basra saxaabigaasna u daliishada abu hurayrana kuma ictiraadin marka xadiidka loo sheegay isaguna waa sallimay bimacnaa waa aamusay marka fahamkii saxaabada oo faham kaloo khilaafsan aan saxaabada laga haynin ayaa in xadiidka cumuum loo daliishado masaajid aan lagu gaari yeelin yani waxa weeye ay saxaabadii ku tageen sabiil muminiinki markaa fahamkaas amaa qawlka markaysagaa kutub badan ay qorayaan oo ay odhanayaan jamaahirtu waxay qabaan in xabaalaha in loo safraa ay bannaan tahay jamaahirtay sheegayaan waa jamahir mutaakhiriin wa ilaa jamaahiir salaf iyagu waxay qabaan inaanay bannaanayn imaam maalik waxaa ka sugan in lagu yidhi nin baa wuxuu markaa ku nadray inuu madiino tago muxuu yeelayaa markuu nadraayay hadduu masjidka u jeeda buu ihi nadarka waa oofinaya waa tegayaa masjidurasuulka hadduu muraadkiisu ahaa wuxuu u tegayo nadarka waa oofinayaa oo waa tegaya laakiin muraadkiisu haddaanu masjidka ahayna wax kala yahay ma tegaayo nadarkaana ma oofinaayo bimacnaa wuxuu ka soo qaaday nadru macsiya inuu yahay kama soo reebin waxa kale uu sheegaayo hadduu xabaasha rasuulka sal اlahu alيه wasalam ay tahay wuxuu u safrayaa imaam malik bnu anas waa shaafici sheekhiisii saaxibu lmadhab imaamu daar lhijra saasuu fatwooday shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa a'immada afarta ah fatwo khilaafsan fatwadaa lagama hayo saas yadaa bu marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay xabaalaha markaysaga in loo safraa inaanay bannaanayn madhabta shaaficiya kayrkeedna waa qabaan oo a'immadii shaaficiye hore siday qabeen saasay ahayd qaadi xusein baa laga sheegay abu maxamed aljuwayni baa laga sheegay yani inay markaa yidhaahdeen xabaalaha in loo safraa ma bannaanay waa xaaraan waxayna ka mid yihiin asxaabu wujuhi shaaficiyadaay ka mid yihiin ama hazali iyo markaysaga de inay baneeyeen dee kama mid aha iyagu asxaabu wujuha shaaficiyada aimadii shaaficiye ka horaysay way taxriimiyeen oo waxay yidhahdeen wax xaaraana ah ma banaana laba shardiga labaad anlaa yaquula zaa'iru hujran shardiga labaad ee loo loo shardinaayo ziyaarada sharcigaa waxay tahay waa inaan zaairka ziyaaranaya uga yani markaa waa inaanu zaa'irka ziyaaranaya aanu odhanin hujran hadal xun waa inaanu odhanin hujrigu waa hadalka xun baa la yidhahda hadduu intuu ziyaarto hadal xun yidhaahdo waxyaala munkaraada ku hadlo ama bidca waxay noqonaysaa midaan bannaanayn can buraydata burayda waxaa laga soo wariyey saxaabiga la yidhahdo radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasul lahi sala allahu alayh wala alih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi nahaytukum can ziyaarati alqubuur waxaan idinka reebay booqashada xabaalaha la booqanaayo ayaan idiin diidoo idinka reebay fazuuruuha hadda booqda akhrajahu muslimun bimacnaa horaan idinku diiday markii hore laakiin hadda waa idiin baneeye hadda booqda ayuu markii dambe rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam marka amarkii dambe wuxuu ahaa in xabaalaha la booqdo laakiin waagii hore nebigu waa diiday in la booqdo xabaalaha marka ka dambaa lagu camal falaya oo amarkuu amray ah laakiin waxaa isweydiin laha sababtu waagii hore u diiday maxay ahayd ee dadka uga reebay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu uga reebayoo u diiday yani dadka markaa mushrikiinta waxaa jira qaar xabaalaha caabudi jiray marka waxa weeye islaamnimada markii hore awaluislaam dadka waxaa looga reebay si waxyaalihii wataniyada iyo shirkiga ahaa ee ay xabaalaha agtooda ku samayn jireen aynay u samaynin ayaa intay islaamnimadii iyo tawxiidkii iyo si fiican ay u baranayaan oo iimaanku ku raasukhaayo waxyaalaha shirkiyaadka iyo umuurahaasna markaysaga ayaa waxa daraaicdiiyo sababta u ana ay markaa si fiican u baranayaan ayaa la yidhi marka hore haba tegina saddan lidariica ah. markii dambe islaamnimadu si fiican ay u barteen ee waxa weeye waxyaalihii munkaraadka ahaa ama shirkiyaadka ahaa ee xabaalaha lagu dul samaynayay inay shirkiyaad yihiina dadka u caddaatay dabadeed markaana waa loo baneeyey culamada qaar sidaasay u sababeeyeen waxa markii hore uu nebigu ugu diiday culamada qaarna waxay u sababeeyeen oo ay yidhaahdeen waxyaalahay samayn jireen waxaa ka mid ahaa inay xabaalaha isugu faanaan waatuu ilahay yidhi alhaakum اtakaaur xataa zurtum lmaqaabir marka waxa weeye intay isu faanaan bay waxay odhan jireen waagii hore intii islaamnimada ka hor annaga hebel baa naga mid ahaa kanoo kale ka halkan ku xabaalanoo kale ku lamida miyaaledii hebel baa naga mid ahaa hebel kalaa naga mid aha kanoo codkaro kanoo gabyaa aho kanoo markaysaga geesi aho kanoo deeqsi aho waxaasay tirin jireen marka sababta loo diiday waagii hore taasay ahayd calaa kulli xaal asbaabtu waxaa dhici karta inay waxa weeye labada umuurood iyo keyrkeedba inay soo gudagelayaan marka nebigu wuxuu yihi markii dambe fazuuruuha booqda bu akhrajahu muslimun xadiiska muslim baa soo saaray fii aakhiri janaa'iz kitaab ljanaa'iz aakhirkiisu ku soo saaray warahu nasaa-iyu fi ljanaa'iz nasaa-ina xadiidka waa soo saaray fii kitaab ljanais buu ku soo saaray bilafd nahaytukum can ziyaarati qubuur wuxuu ku wariyey lafdiga ah waxaan idinka reebay inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xabaalaha inaad booqataan awal waxaan idinka reebay xabaalaha inaad booqataan faman araada an yazuura kii doona ama raba inuu xabaalaha booqdo falyazur ha booqdo walaa taquluu hujraa hadal xun ha odhanina waisnaadu xadiidka sanadkiisu saxiixun saxiix weeye wqwluhu sal اlahu alayh wala alih wasalam hadalkiisuu nabigu yidhi sal اlahu alayh wasalam walaa taquluu hujran hadal xun ha odhaninana alhujru hujrigu bidami ilhaa'i huwa alkalaam alfaaxish waa hadalka xun weeye raajic u noqo in shiئta annihaayata libni اlasiir waktigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed qala muصنif raximah اllah qultu fandur raximaka allah kayfa nahaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh وعalى alih waslm can اlqowl الfaxish wاlbaطil wuxuu sheikhu yihi xafidahu اllah fandur u fiirso kayfa fandur raximaka allahu ilahay ha kuu naxariistee yani eeg ilaahay ha ku naxariistee kayfa nahaana sidee buu inooga reebay rasuulu llahi sala allahu alayh wala alih wasalam rasuulka ilaahay can alqowli alfaaxishi hadalka xun iyo walbaatil ee hadalka baatilka ah cinda ziyaarati alqubuuri marka xabaalaha la soo booqanayo agtooda in hadal xun ama hadal baatila la yidhaahdo wa ayu qowlin acdamu fuxshan hadalkeebaa acdamu ka weynaansha badan fuxshan xagga xumaanta wa butlaanan iyo xagga baatilnimada min an tadcuwa alamwaata min duuni illaah inaad barido kuwa dhintay ilaahay sokadii aad barido ilaahay sokadii dad dhintay inaad barido maxaa ka xumaansho badan yani wax ka xumaansho badani ma jirto waayo waa shirki shirki akbar weeye yani waa gaalnimo weyn shirkul akbarna waxa weeye munkaraadka iyo muxaramaadka iyo waxyaalaha xunxun waata ugu xumaanshaha badan watastakiisa aad gargaar weydiisato bihim iyaga min duuni illahi ilahay sokadii waxa ka xumaansho badani waa maxay inaad amwaad barido aad gargaar weydiisato fahada wallahi lahuwa muntaha alfuxshi wاlbuطlaan kaasi ilaahay baan ku dhaartay lahuwa muntaha alfuxshi yacni xumaanta waa kama dembaysteeda weeye iyo wlbuطlaani baailnimada kama dembaysteeda weeye yani waxaa markaa baailka iyo waxaa xun waa ta ugu daran walakina alamra kama qaala allahu ha yeeshee arrinku wuxuu ahaaday siduu ilaahay uu yidhi walaakina akara annaasi laa yaclamuun ha yeeshee dadka badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan fii axada cashara mawdican koob iyo toban meelood buu ku yidhi oo fi lqur'aani alkariim qur'aanka kariimka ama sharafta leh ku sugan wa hiya alacraaf suurat alacraaf ilaahay sidaa waa ku yidhi aayadda boqol iyo toddobiyo siddeetan wa yuusuf suuratu yuusuf waa ku yidhi aayadda koob iyo labaatanaad iyo aayadda afartanaad iyo aayadda sideed iyo lixdanaad wanaxli suuratu naxlina waa ku yidhi aayadda sideed iyo soddonaad waruumi suuratu ruumna waa ku yidhi aayadda lixaad iyo aayadda soddonaad wasaba iyo suuratu saba aayadda sideed iyo labaatanaad aayadda lix iyo soddonaad oo suuratu saba ka mid ah wakaafir iyo suuratu haafir aayadda toddobiyo kontonaad waljaasiya iyo suuratu ljaasiya aayadda lix iyo labaatanaad yacnii mawaadic mutacadida oo ilaa koobiyo toban gaadhaysa ayay qur'aanka kaga timi walaakina akara annaasi laa yaclamuun wasadaqa allahu id yaquulu ilaahay run buu sheegay goortuu yidhi wamaa yu'minu ma rumaynayaan akaruhum badankoodu bilaahi ilaahay rumayn maayaan ilaa wahum mushrikuun ilaa walxaal hum iyagu mushrikuuna ay mushrikiin yihiin mooyaane xaal kale ilaahay rumayn maayaan laakiin waxay rumaynayaan xaalay ilaahay u shariig yeelayaan aayaddu waxay sheegaysay waa shirku abar saas aawadee cabdullahi bni cabbaas iyo ardaydiisii taabiciinta ahaydba waxay ku fasireen sida cikrimi iyo mujaahid iyo haddii la weydiiyo lagu yidhaahdo nimanka mushrikiinta ah yaa cirka abuuray yaa dhulka abuuray yaa idinka abuuray waxay odhanayaan allah fadalika iimaanuhum inay waxa weeye qiraan ka wax abuuree ka wax arsaaqaa inuu allah yahay waa iimaankooday allah rumaynayeen wahum yacbuduuna macahu hayrah haddana ilaahay cid kale ay la caabudayeen fadalika shirkuhum fadalika ishraakuhum kaasina waa shirkigoodii marka waxay ku fasireen in eh, marka la yidhaahdo cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray idinka yaa idin abuuray yaa idin arsaaqaya umuraha deberaaya inay odhanayaan ilaahay baa sidaas samaynaya قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله شنطة أمورات هذه السؤال مشركين تي أما قالوا وحي ورنا الله با سمايا يعني الله يفعل ذلك marka taasi waa nooc iimaana nooc iimaana markaa weeye haddana cibaadada ilaahay cid kale ay la caabudayaan ay la wadaajinayaan waa shirki waa gaalnimo marka iimaanka loo sugayaa haddayna shirki iswaafaqaynin shirki labar iyo iimaan ayna kulmaynin sidee loo yidhi wahum mushrikuuna wahum mushrikuuna jumladaas iyaday xaaliyo tahay waxaana la og yahay inuu xaalku waصfun lisaaxibiha qaydun licaamiliha yacnii xaalku sifa wuxuu u yahay saaxibulxaalka waxaanu markaa qayd u yahay oo shardi ahaan u noqonayaa ama qaydaya caamilka marka macnuhu wuxuu u dhacayaa xaalkay allah rumaynayaan iyagoo ilaahay rumaynaaya isla xaaladaasay ilaahay u shariig yeelayaan marka iimaan waxay ku sifaysan yihiin xaalay mushrikiin yihiin iimaan iyo shirkina waxaa ka dhaxeeya aliimaan iyo shirk اakbar tanaafi baa ka dhaxeeya saas aawadee culamadu waxay ku ishkaal bixiyeen wamaa yumin akarhum biاllah in iimaanka aan looga jeedin iimaan sharciya ee looga jeedo iimaan luawi iimaan luqawi in looga jeedo sidaasay culamadu ku ishkaal saareen iimaanka luqawiga yani shirkiguna waa kulmi karaan shirki abar iyo iimaan luhawina waa kulmi karaan oo sida sacd tartazani iyo ibnu xasmi iyo shanqiidi iyo kayrkood ba ay sheegeen marka iimaanka la tilmaamaya waa iimaan luqawi haddii shirkiga lagu fasiro shirki abar wailaa iimaan sharcigi lama kulmi karo shirki abar qofku uu mushrik noqonaayo yani lama kulmi karo marka aayaddu iyaday ku degtay shirki akbar haddana shirki asqarna culamadu waa u daliishadeen asaxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa u daliishadeen sida xudayfat bnu lyamaan wahayruh cabdullahi bn mascuud iyo xudayfat bnu lyamaan iyaa waa u daliishadeen waxaana marka asxaabta rasuulku sal اllahu alيyه wasalam aayaadka shirkil akbar ku soo degay u daliishan jireen shirki asqar shirkil asqar waa u daliishan jiray marka tanna waa noocaas marka waxaynu ka soo hadlaynay ziyaarada marka ziyaarada sharciyada ahi waa ziyaarada laba shardi laga waayo laba hari oo cadamiyuu shiku sheegay kitaabka kale ka waasaxsanna hari kaleo saddexaad buu kusii daray hardiga kale saddexaad ee uu kusii kordhiyey waxay tahay waa in takhsiis wax la yidhaahdo aynay ku dhicin oo makaan iyo qabri toonna aan la gaar yeelin eh, haddii takhsiis ku dhaco wuxuu noqonayaa bidca idaafiya bidca idaafiya ayuu noqonaya marka ziyaarada waxa weeye sharciga ahi waa ziyaaro waxa xabaasha loo booqanaya ay tahay keliya saddex umuurood ama saddexdaa wax ka mida ah ay tahay ama saddexda umuurada isla jiraba ay tahay o waa in looga jeedaa maydka in loo duceeyo loo samafalo ee isaga in la xaduuro ama la baryo ama wax la weydiisto ama la yidhaha noo ducee aan looga jeedin isaga waa in loo ducaynaya ducadaasina waxay xasilaysaa oo loo ducaynaya haddii xabaasha la booqanaya uu qof muslima ku aasan yahay laakiin hadduu gaal ku aasan yahay looma ducaynaayo ariga shayga labaad waa in aakhiro in lagu xasuusto looga jeedaa fazuuru اlqubuura fainaha tudakirkum اlaakhira fainaha tudakkiru اlmowt aakhira idin xasuusinaysa ama geerida idin xasuusinaysaa ee xabaalaha booqda sida xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyaba sheegaayo shayga saddexaad waa in imtihaal looga jeedaa amarkii in la qaadanaayo fazuuruuha ama fazuuru lqubuur oo amar qaadasho in looga jeedaa qasadka xabaasha loo booqanaya marka hore waa inay tahay saddexdaa umuurood waxaan ka baxsanayn mar labaadkana waa inaanu wax kale oo markaa munkara waa inaan lagu hadlin anlaa yaquulu hujraan mar saddexaadka waa inaan shadu rixaal loo samayn waxaa kaloo raacda waa inaan qabri la khaas yeelin shuruudaha hadday dhammaystiranto oo umuurahaasi u dhammaadaan waxay noqonaysaa ziyaara harciya ziyaaro sharciyaay noqonaysa وأma الزiyaaraة الbidciya ziyaarada bidcada loo nisbeeyey miya fahiy alatii tafqidu sharطa min hadayn الsharطayn fadla can أkara ziyaarada bidciga ahina fahiy alatii tii weeye tafqidu waayeysa sharطan sharطi min haadayn الsharطayni labadan sharطi ka mid ah fadla can أkara yani iska daa markaysagaa wax ka badan in laga waaye aba kasii darantahay haddii hal sharطi wax ka badan laga waayo marka ziyaarada bidciga waxaa soo gelaya in waxa weeye shadd rixaal in loo safro booqadka xabaasha la booqanaayo waa ziyaara bidciya waxaa ziyaara bidciya soo gelaaya ujeeddada looga jeedaa inay tahay xabaasha dusheeda in lagu cibaadaysto ama agteeda in lagu cibaadaysto waxaa ziyaara bidciya soo gelaaya in waxa weeye qabriga ama xabaasha agteeda in looga jeedo ilaahay in lagu baryo oo laga aaminsan yahay ducada sheekh hebel xabaashiisa agteeda lagu ducaystaa inay tahay mustajaab kullu dalika waxay ka mid tahay ziyaara bidciyaay ka mid tahay ziyaara bidciya ayay ka mid tahay oo in xabaalaha markaysagaa ducada lala doonto la yidhaahdo ducada agtooda lagu aqbalaa dee wax saxa maaha daliilna ma leh daliilna ma leh rasuul lahi sala allahu alayh wasalam inooma sharciyayn asxaabtii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ay samayen ducaduna dee waxay ku fadli badan tahay meelaha loo gaar yeelay ama wakhtiyada iyo amaakinta markaysagaa si gaara laynoogu sheegay markaysagaa in lagu ducaysto marka daliil sheegaaya xabaasha agteeda ducada lagu ducaystaa inay mustajaabo tahay dee lama hayo iyo in ducooyinka lala doonto daliil sheegaya ma jiro waxaa jira qiso ay u dadka qaarkood imaam shaafici raxmat ullaahi calayh qisadaas odhanaysa shaafici baa wuxuu yidhi markay dhibaata ila kulanto anoo bakhdaad ku sugan waxaan tegi jiray xabaasha abu xaniifaan tegi jiray markaasaan dabeedna agteeda ku ducaysan jiray ilaa dhibaatadu iga fiirintay qisada noocaasa dadka qaarkood waa cuskadeen waxaanay yidhaahdeen shaaficiba hadduu sidaa sameeyey waxaa laga qaadanayaa inay tahay wax yani shareecada dee asal looga hayo waayo shaafici salafkiibuu ka mid ahaa jawaabteedu waxay tahay qisada caynkaasa waxaa soo arooriyey kitaabka la yidhaahdo taariikhu baqhdaad khaiib lbaqhdaadi ayaa ku soo arooriyey mujalladka koowaad safxadda boqol iyo koob iyo labaatan inay safxadda ahayd baan filaya laakiin qisada noocaasi wax sugan ma aha shaaficina kama sugna inuu xabaasha abu xaniifiya xabaal kale toonna inuu duca la doonan jiray wax ka sugan maaha ahlucilmiguna waa radiyeen kii waxa weeye kawhari la odhan jiray ee qubuuriga ahaa ayaa wuxuu yidhi sanad صaxiixa buu badaadi yani khatiib albaqdaadi ku soo wariyey sanadku waa صaxiix taasina waxay ka mid tahay akaadiibtiisi iyo beenihiisii bay ka mid tahay waayo waa kadib sanadku صaxiix ma aha nin majhuula ayaa ku jira nin cumar bnu isxaaq ahaa baan filaya wax tarjuma a looma hayo fii kutub الrijaal sida maxamed naasirdiin albani uu ku sheegay silsilatu axaadiii daciifa mujalladka koowaad markaa sidaas aawadeed qisadu saasay daciifo u tahay oo aynay u sugnayn xagga macno ahaanna nakaara ku sugan waayo shaafici maxaa keensanaya qabriga abu xaniifa inuu doonto oo markaa duca la aado ama markaysagaa ula kicitimo inuu agteeda ku ducaysto maxaa ku kalifaaya xabaalo kale oo markaa cidda ku aasantahay ay ka fadli badan abu xaniifo ayuu arkay hadday tahay qabru rasuul sala allahu alayh wasalam oo madiine ku aasan rasuulka sala allahu alayh wasalam oo madiine ku aasan hadday tahay xabaaladii xabaalihii asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam oo qaarkood ama in badan ay ku aasan yihiin madiine qaarkood maka qaarkood amaakin kale hadday tahay taabiciintii yani dad fara badan oo ka fadli badan abu xaniife ayuu markaa xabaalahooda arkay haddana aanu duca markaa la doonan sababta ugu gaar yeelaya abu xaniife maxay tahay saas aawadeed ahlucilmi badan baa waxay sheegeen inay qisadaasi kadib tahay waxaa ka mida ah sheikhulislaam ibnu taymiya alqaacida jaliila fi tawasul wasiila waxaa ka mida ah ibn qayim aljawziya kitaabkiisa iqaaat lahfan isaguna waxa uu sheegay in kadib ay tahay maxamed naasir albani silsilatu xadiis daciifa culamo kalena saasi leeg waa sheegay marka qisadaasi waxa weya qisa baaila waxba kama sugna kawariga odhanaaya qisadu waxa weeye waa saxiixa odhanayaana khatib albaqdaadi wuxuu ka yidhi waa la garanaya waa kii fisqiga iyo xumaanta iyo ku sheegay waxyaalahaan afka la marin karayn u nisbeeyey marka waa min baabi itibaaci ilhawa marna wuxuu leeyahay asarku soo wariyaa saxiixa marna wuxuu u nisbaynayaa liwaad iyo xumaan buu u nisbaynayaa khatiib albahdaadi bal se waafaqaysaa yani waxa uu ahaa yani waa kadaab buu ahaa kawhari mutabic lihawaah hawadiisana raacaya qubuurina abuu ah ahaa almuhim ziyaarada bidciga ahi haddii shuruudaha mid ka mida ah ay weydo waxay noqonaysaa ziyaara bidciya wa ama ziyaaratu shirkiya ziyaarada shirkiga loo nisbeeyey miya fahiya alatii waqaca saaxibuha fii nawcin min anwaaci shirki biاllah